الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه daahiraati ummahaati lmu'miniin وعلى taabiciina lahum biixsaani إلى يوم اddiin waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilahi cala kulli xaal suuradda tobnaad waa suuratu yuunus waa suuradaha ku soo degay maka aayadaheedu waa boqol iyo sagaal suuraddan iyo suuradda ku xigta suuratu huod way isku xigeen xagga soo degitaanka waxaa muuqanaysaa inaynu ka soo baxnay suuradihii madaniga ahaa oo aynu u soo galnay suuradihii makiga ahaa qur-aankuna sidiisaba wuxuu u badan yahay suuradaha kusoo degay cahdigii maka waan filayaa marar badan inaynu baraarujinnay waxa loo yaqaano ama maki iyo madani qur-aankaasina waa maki kaasina waa madani qur-aanka makiga macnihiisu waxa weye qur-aankii soo degay hijrada rasuulka ka hor calayhi salaatu wasalaam intaanu nebi maxamed ka soo bixin maka ka hor qur-aanka soo degaa maki la yidhaahdaa qur-aankii soo degay intuu nebigu madiine joogayna waxa loo yaqaanaa madani waxaa dhacaysa markaa qur-aan maki <coughs> maka ku soo degay iyaduu nebigu joogo intii dee uu qaxay uu soo noqday kadib in in madani la yidhaahdo oo loo bixiyo magaca ayaa dhacaysa ile markii uu nebigu ama soo xajayay ama soo cumraysanayay ama jihaadka ku yimi fatxu maka qur-aan baa soo degayay maka iyo ereyadeeda kusoo degayay marka maadaama uu hijrada kadib ahaa wuxuuna loo bixinayaa un magaca inuu madaniya sida dee suuratu maa'ida oo kale suuratu maa'ida dee nebigo jooga xajka ayay soo degtay haddana waa qur-aanka madaniga ahun Eh, tilmaantaasa ugu yara caasan <coughs> sidaynu ogsoonnahay daabica ama muuqaalka ay kala leeyihiin labadaa qaybood ee qur-aanku waxa weye midina wuxuu aad iyo aad u tarkiisiyaa ugu nuuxnuuxsadaa uga warramaa caqiidada iyo arrimaha usuusha ah qaybtan qur-aanka madiinana wuxuu aad iyo aad uga warramaa dhinaca axkaamta iyo sharciga iyo nidaamka samaawiga ahe dadku ay ku dhaqmayaanna noloshooda saxaya mid gudaha ah iyo mid dabada aba leh taasi aad iyo aada uga warramaa waa laba arrimood oo iskabaya dadkii caqiidadoodii ay dhisantay oo iimaankooda uu qawi yahay oo usuushii iyo akhlaaqdii oo dhan haya ayaa loo dhiibayaa nidaamkay fulin lahaayeenna markaasay dabeedna dadku si wanaagsan u raacayaan labadan suuradood ee yuunus yahuud muuqaalkooda wuxuu shabahayaa labadii suuradood ee isku xigaynu soo dhaafnee suurat lancaam iyo suurat lacraaf suuratu yuunus waxay shabahaysaa suuratu lancaam halka suuratu huudna acraafay ka shabahayso shabahaasi wuxuu noqon karaa wuxuu noqonayaa shabaha iyo tilmaantaasi suuratul ancaam waxay aada uga warantay muuqaalka ay leedahay jaahiliyadu iyo foolxumadeeda jaahiliya la yidhiyaa waa dhaqan aan islaam ahayn diinla aanta mujtamacaadka caalamkan soo maree diin la aanta ku nool foolxumaday leeyihiin bay sawir cajiiba ka bixisa waa kii ibnu cabaas lahaa qofka jaahiliyada doonaya muuqaalkeeda suuratul ancaam aayadaha boqol iyo wixii ka sarreeya ha ahriyo markaasuu arki doonaa ceebaha diinla-aantu leedahay waaya iyadoo weliba suuratul ancaam raacisay aalaaga ilaahay nicmooyinka ilaahay addoommaha uu siiyo ee jaahiliyadu dafirsanta macnaha waxay ahayd waa muuqaalkii jaahiliyadana way bixisay waxaanay ku lifaaqday suuradaas nicmooyinka waaweyne ilaaha ay jaahiliyadu dafirsantahay uu dadka siiyey halka suuradanina marka ay bixiso muuqaalka jaahiliyadda haddana ay ku lifaaqi doonto aayaadka kowniga ah aayaadka ilaahay ee caalamkan ka muuqanaya cir iyo dhul iyo bad iyo beri iyo dadba iyo xoolaba iyo xayawaanba ayay iyaduna ku lifaaqdo intaa waa ku kala duwanyi labada suuradood kale waxa ay ka waramayaan jaahiliyada sida loola tacaamulay jaahiliyadii caalamkan soo maraysa diinla-aanta mujtamacaadkaas sida rusushii ilaahay iyo ducaaddii iyo awliyadii iyo saalixiintii soo islaaxinaya ilaahay caalamkan u soo diray bal siday jaahiliyada ula soo dhaqmi jireen ayaa labada suuradooda kalena suuratu huud iyo suuratulacraafna ay aada ugu nuuxnuuxsanayaan markaasaa dee qisooyinkii ambiyadoo tusaalayaal ah oo namaadij wax lagu dayanaya ah ilahayna inagu adoonsaday inaynu kaga dayno aynu raacno ayay aada u bixinayaan labadaas suuradood waaya markaa qisooyinka ambiyada saxayay noloshii jaahiliyadu ay kharibtay ayaa qaarkood suuraddan ay sheegi doontaa sida nebi nuux iyo qisadii qoladiisa nebi muuse iyo qisadii qoladiisa iyo siduu la dhaqmay fircoon uga reeyay uga badiyey iyadoo ilaahay uu garabsanayo nebi yuunusoo dee suuraddaba loogu magac daray waxaa ka muuqanaya markaas sida ilaahay awliyadiisa had walba uugu hiilinayay jaahiliyadaas iyo foolxumada ay leedahay weli dhaqankii dee maantana caalamka aad arkaysa waxyeelada uu ku haya diinla-aantu ayaa ilaahay oo halkan kaga warramaya marka ugu horreeyaba diinlaawayaashu waxay bilaabeen dafiraad ilaahay iyo waxay rasuulkii iyo waxyigiibay dafiraad ku bilaabeen qaala allahu tacaala bismi illaahi araxmaani raxiim aliflaam ra ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeeda xarfaha tilka tan soo socota aayaatulkitaabi alxakiim aayaatulkitaab kitaabka aayadihiisii weeye alxakiimi ee sugnaa xikmada badnaa akaana linnaasi cajaban dadkiima waxa la yaab ku noqotay an awxaynaa inaanu waxyoonay ilaa rajulin minhum nin iyagii ka mid ah inaanu waxyi siinay an andir innaas dadka u dig baa la yidhi wabashir aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyana waxaad ugu bushaaraysaa anna lahum inay leeyihiin qadama sidqin shay wanaagsanoo horreeyey cinda rabbihim ilaahooda agtiisay ku leeyihin qaala alkaafiruuna gaaladiibaa waxay yidhahdeen nebiga loo diray inna haadaa nebigani la saaxirun mubiin waa sixir la cadaystay sixirka ama sixirkii sucadiha aliflaamra horeynu usoo marnay xuruufta suuradaha bilowgeeda fawaatixu suwara wuxuuna tusinayaan mucjisnimada qur-aanka marka had iyo jeer suuradaha lagu bilaabo ama ilaahay uu ku bilaabo xarfahana kolkiiba waxaa soo degdega faallada qur-aanka ilaahay uu faallaynayo wax ka sheegayo tilmaamayo xikmadihiisa iyo wanaagiisa sida imika suuradaba aynu ku arkayno aayadaha suuraddani ay koobsatay waa aayadihii kitaabkan kariimka ah kitaabkiina ilaahay wuxuu ku sifeeyey inuu yahay xakiim alkitaab aayaat lkitaab alxakiim faciilun bimacnaa mafcuul waa maxkuum mid la sugay weeye kitaabun uxkimat aayaatu uma fusilat waana la ixkaamiyey waana la iftiimiyey markay dadku xigmad doonayaan haddii qofka la idhaahdo ma xikmad baad doonaysaa mise xikmad laaan xikmad buu leeyahy haddaba xikmadda masderkeedu waa kitaabka kitaabkaa laga helaa xikmadda eh, masderkeedu waa xikmadda eh, kitaabkaasi aayadihiisii weeyaan kitaabka aayadihiisu saa waadixsan yihiin muxkamkaa u yihiin ay sugan yihiin dadkii maxay ka yeeleen nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii kitaabka lagu soo dejiyey dadkii waxaa la yaab ku noqotay baa ilaha ui waxyiga akaana linnaasi cajaban akaana iixaa'unaa ilaa rajulin minhum cajaban linnaas macnaha kaana ismigeedii wuxuu noqonayaa masterka laga soo saaraya an awxayna cajabanna waa khabarkeedii marka macnaha waxa weye waaxyoodkii aan dadka u waaxyooday rasuul u waaxyooday dadka ka mid ahoo nebi maxameda ma dadkiibay layaab ku noqotay otl maxay layaab ugu noqonaysa ilaa rasuul hore way jireen oo waa la soo diri jiray taariikhdoodii hayaan ummadii waxyiga ka haystay baa la jooga talo maxay u yaabeen qur-aanku marar badan buu ka warramay siday u yaabeen nimankaa iyaga ahe gaalada ahi waxay idhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shayun cujaab waryaadhaheen war ilaahyaashii faraha badnaaye waxba inoo fulin la'aa ma mid quruu ku soo uroriyey wallahi arrintani waa arrin cujaab oo arrin lala yaabo arrin lala yaabo weyaanbe aw cajibtum an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum nebigani waxa uu la socdaa maaha inuu dadka lacag ka doonaya iyo adduunyo ka urursanayo sida boqorada iyo muluugta iyo lagu yaqaanee dadka marka u horeysaba si ay u karbaashaan cashuur iyo ay wax ku iftiraadiyaan qasabay laakiin isagu wuxuu la socdaa inuu ummadan mustaqbalka u saxo adduunyadooda iyo aakhirada an andir innaasa wabashir aladiina aamanuu waa bashiir iyo nadiir dadka qayb buu digayaa waa kii xumaanfalow ah dadka mu'miniintaana wuu bushaaraynayaa qur-aanku labadaasuu ka kooban yahay waxyiga khayrkaa iyo wanaaggaa wada weeyakay ka soo horjeedsadeen mid wuxuu ku tara mooye waxyigani wax ka dhicinaya maaha wuxuu ugu bushaaraynayaa anna lahum qadama sidqin cinda rabbihim ilaahay agtiisa inay ku leeyihiin wax horeeyey qadamku waxa weeye shay kastoo horeeya saabiqa sidqiguna markiisa hore run buu ahaa laakiin wax kasta oo sugan oo wanaagsan waa waxaa lagu tilmaamaa inuu sidqi yahay marka shay-an haabitan saabiqan wax horeeyay oo wanaagsan ayaa ilaahay uugu busha ayuu rasuulku ugu bushaareynaya dadku inay ku leeyiin ilaahay agtiisa jannaa ilaahay uu diyaariyay awliyadiisa oo u ballanqaaday jannadaasay leeyihin sidaasiba marka waa camal saalixa oo ilaahay uu ka aqbali doono oo u meel dhigay oo kitaabadooda ugu diyaariyey marka qadama sidqin saabiqatu khayr khayr horeeyey baa ilaahay uu diyaariyey awliyadiisa oo ka horeeya horena uugu calfo horena wuu ugu qoray iminkana ballantii ka bixi maaya wixii oo kayru ahoo akoonka ilaahay u yaala ayay helayaan bushaaradaasuu nebigu ayuu u sheegayaa dadka gaaladiina waxay dhaha ina la saaxirun calay nebigiina sixirlay ku sheegeen qur-aankiisiina way la yaabeen qur-aankii uu dadka u keenayna way la yaabeen ilaahay subxaana wa ina rabbakum ilaahaynu allah weeye aladii ilaahay weeye khalaqa samaawaati waalarda samooyinkiiyo dhulka abuuray fii sittati ayaam lix maalmood baa ilaahay uu ku abuuray uma stawaa cala alcarshi carshigiisuu ilaahay ku ekaaday yudabiru lamr arrinkoo dhan ilaahay isaga qorshaynayo habaynaya maa min shafiicin wax ergayn karaa ma jiro ilaa min bacdi idni intuu ilaahay ogolaaday ayuunbaa la ergaynayaa qofkaa ilaahay u ogolaaday ergada daalikum ilaahina awoodaa leh allah waa kii la caabudayay rabbukum waa kii idin abuuray facbuduuhu caabuda afalaa tadakaruun miyaydaan waantoobaynoo aydaan waxba qaadanayn inagaa aragkayno suuraddu alwaxyi warisaalana waa ka waramaysa waxyiga iyo risaaladii nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam ilaaha waxyigan soo dejiyay inuu yahay kii awoodda iyo abuurka lahaana way ku xigsiinaysaa markiiba kolkaasaa dabeetana ilaahay rububiyadiisii inuu rabbigii caalamka yahay iyo uluuhiyadiisii iyo aayaadkiisii iyo adiladii taa tusinayay iyo awoodihiisii intiibaa isdaba socda intanoo aayadoode soo socdaa waxay caddaynayaan inuu ilaahay xaq u leeyahay inuu dadka addoomma ay u noqdaan inuu xaqu leeyahy inuu rasuul usoo diro inuu xaqu leeyahay inuu waxyoodo aayaadkan uu keeno ilaahnimada aayaadkeedii adiladeesiina waa taas way muuqanaysa rabbiga la idinku yeedhayaa waa ka sifooyinkaa leh cirkiya dhulku abuuray aad buu qur-aanku cirkiya dhulka indheheenna ugu jeediyaa macnaha hadiya jeer markuu ilaahay dadka la hadlaya de isaga abuurtoo yaqaanee sida ugu wanaagsan ee uu qancinayo ayuu dadka wax ugu sheegaa oo weliba dadko dhami ay wadaagi karayaan waxyaabaa mawjadaha qaarkood baa dadka haddii lagala hadlo dabaqad gaari u fahmi kartaa dabaqada ama mutacalimiinta ama cilmiga noocaasa ku takhasusay haduu ilaahay doonaya dadka inuu uga waramo culumta tajriibiga ah ee tijaabada lagu gaadhay wuu u sharxi kari lahaa dadka laakiin dabaqad gaarunbaa fahmaysa rabbuna subxaana wa tacaala isagoo dadka aayaadkiisa iyo awoodihiisa tusinaya ayaa haddana wuxuu ugu sheegayaa si dadkao dhan wada fahmayaan oo kii mutacalimka uu fahmayo kii jaahilka uu fahmayo oo kii bilowgaha uu fahmayo markaasaad arkaysaa rabbunaa waxauu xusayaa caalamka aynu ku noolnahay kuwa ugu waaweyn cirkiiyo dhulka cidina may sheegan dadka meelaha ka dhugdhugleeyee awoodaha sheegta cidina may sheeganin saa daraaddeed baa marka u horeeyaba ilaahay abuurkooda habu socodkooda wanaagsan intiiba uu soo dhigay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam lix maalmood gudahood buu ku abuuray caalamkaa aragteen cajaa'ibkale cirkaa iyo dhulka ah walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luquub wax tacab inayba soo gaadhin baa ilahay halka dee basharku markay wax samaynayaan daa laga cawdee la naste ee maaragtay loo soo rafaado wax tacaba ilaahay ma soo gaadhin fii sittati ayaam lixdaa maalmood oo ka bilaabmaya axadda ilaa jimcaha sabtida ilaa jimcaha waxaan leeyahay axadda ilaa jimcaha uma istawa cala alcarsh ilahay carshigiisu ku ekaado erayga istawaa mar wuxuu ku xarafka ka dambeeya mar wuxuu noqdaa ilaa marna wuxuu noqdaa fi buu noqdaa mar wuxuu noqon karaa inuu dee aanu xarafba ku tacadiinayn sidiisa uu maaragtay u gudbo oo mafcuul u qaato mar calaa marna ilaa marna naftiisaba u gudbo ficilka oo maaragtay mafcuul caadiya qaato mar hadduu calaa ka dambayso waxaa uu noqdaa markaa culuwi iyo sarayn marka ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisuu ku ekaaday iyada oo aan la dafiraynin ekaanshaha ah oo mar haddii isagu uu isu sugay lama diidayo lama odhanayo kumu egaanin dadka qaarkood waxay isku dayeen inay ilaahay tansiihiyaan oo ay yidhaahdaan dee had iyo jeer qofku marka uu kursigiisa ku fadhiisanayo wuu ku ekaadaaye bal si aynu ilaahay taa uga duwno aynu nidhaahno yuu khalqiga ilaahay u agaanine istawaa cala alcarshi carshigiisuu ka qaalib noqday aynu nidhaahno iyagoo tashbiih ka cararaya ayaa halkaa la martay qolo kalena waxa idhaahdeen maya istiwahan iyo ku egaanshahani waa ka qofku markuu kursigiisa fuulayo siduu ugu egaadoo kalunbuu ilaahayna carshigiisa u fuulay ama sariirtiisa kuwaasina way shabaheen oo ilaahay bay u egaysiiyeen makhluuqiisa kuwan kalena tashbiiha ay ka cararayeen baa dafiraad keenay wax ilaahay qur-aankiisa isagu isugu sugay inay dafiraan sifadaas inay dafiraan bay keentay labaduba dhibkaasay ku dhaceenoo xadgudub iyo gaboodfal baa ka dhacay sidaa daraaddeed ahlu sunna waljamaaca iyagu waa dad wasal ah oo dhexdhexaad ah sida ummadda islaamku ay u yihiin ummadaha kale mid dhexdhexaad u ah jamaacada ahlu sunna waljamaaca la idhaahdo caqiidadooda wanaagsan tahayna firqadaha leexleexday iyaguna dhexdhexaad bay u yihiin marka iyagu manhajka ay raaceen waxa weeyaan manhaju salaf in la idhaahdo istiwahani ee kaanshahani wuu jiraa oo diidi mayno ilaahay ilaahaybaa isu sugay Eh, sidoo kale laguna shabihi maayo ka khalqiga oo kale marka aayadu way sharxayaano waxaa sharxaysa aayaddii kale ilahay uri laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir <clears throat> ilaahay wax la midii ma jiro ilaahay wax la midii ma jiro iyadoo samiic basiirow iyo samcigiisa iyo basarkiisu waa u gaar istiwihiisu waa u gaar marka nashrabu alcaqiidata saafiya min bayni farthin wadaman labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin caqiidadaa wanaagsan baynu ka cabbaynaa labada arimood dhexdooda marka uma calaa carshi carshigiisu ku ekaaday waa ekaasho isaga u qalma awoodiisiibaa ilaahay markaa uu kasii warramay yudabiru lmr amarka kownkan isagaa maamulay isagaana abuurtay isagaana maamulaya sidaa in la iimaansadaabaa waajibaho haddaad qabto in kownkan ilaahay uu abuuray qaar kalena ay maamulayaan iimaanka kaa qoonmaya <clears throat> iimaanka ilaah iimaanka haynaga ah qoonmi inaanu ilaahay naga qoomin baynu weydiisanaynaa qaar baa marka laga sheekaysanaya kownkan waar adduunyadan rag iskuma jira gaalaa ka talisee ku odhanay marka adduunyada rag baa ka taliya oo cirka ka soo eegaya oo badda ka soo eegaya oo rag baa meeshii xuurtaystay oo haystay ku odhanaya noocaas <clears throat> iimaanyuuga-abuu ah ilaahay ogyahayo markaasaa ilaahay uhi yudabbiru lmr arrimaha caalamkan isagaa wada kan laftiisa adunbaa lagu imtixaanayaa eh? isaguna maalmo yar buu leeyahay oo wadadaa laga duwayaa wadada ayaa laga duwayaa marka imtixaanka ama dad ku fowsaan dadna ku fashilmaan alaa lahu lkhalqu waalmr maa min shaiicin ilaa min bacdi idni waxay tilmaamaysaa aakhiro haddii dadku ay yimaadaan waa la ergaynayaa oo qaar la haystayaalaa jiro oo loo ergaynayo awliyada ilaahaybaa u ergaynaya laakiin shaafica iyo shafaacada iyo mashfuuculahugaba waa inay fasax haystaan markuu qofka saalixee wanaagsani ama malag ama rasuul ama weli u ergeynayo qof la haysta ah waa inuu ilaahay ogolaanshaha bixiyaa hebelow ergeen waa shaafici mashfuuculahugii loo ergeyn lahaana waa in loo fasaxaa la yidhaahdaa adugu hebel ergeen ergada lafdigooda shafaacadaana waa in ogolaansho jiraa wa min malakin laa tugni shafaacatun shaya ilaa min an yadana allahu liman yashaau yarda ilaa min bacdi idin waa saas wey marka meesha waxaa ka baxaya dadka qaarkood oo ku harowsado qaar kale annaga aakhiro ku shafaaco qaadi doonee adugu waxaa doonta iska samee waar ah annagaa wanaagsanoo camalka yagaa ku anfacaya sida dee bacdulmunxarifiin min annaas ay u idhaahdaan mee mar haddaad hebel ku tacalluqsantahy mar haddii awrku hebel kuugu xidhiidhsan yahay aakhire isagunbaaba kula duulayo soonna ha imanin salaadna ha imanin shafaacadaydaaba idinku filan ma sidaasaa sheekh dee waaya almadaahib alibaaxiya ninkani waaba nin wanaagsanoo daaqadaabuu kasoo dh meel fiican baabuu kasoo dhaweeyeyba diintiio diin sahlan buu keenay gaaladuna waxay odhan jireen maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waxaan yaryarkeennu caabudayna ilaahay baanuu sii maraynaayoo waxaannu doonaynaa inay nooga shafaaco qaadaan amarkaasaa ilahay u bixiyey dalikum allaahu rabbukum facbuduuh afalaa tadakaruun dalikum ina rabbakum waa lagugu celcelinaya rabbakum dalikum adigaa lagula hadlaya adigaa lagu idaafaynaya kaasaa rabbigaagiiah marka allah iyo rabbukum waxay kala sheegaysaa allahna waa macbuudki rabukumna waa kiidin abuuray labada sifaba isagaa ilaahi marjicukum jamiican halkaa u noqonaysaan waa ilaahay ilaahi xaggiisa ayuu ahaaday marjicukum halkaa u laabanaysaan jamiican sidaa u dhantihiin wacd allaahi xaqan wacad allaahu wacdan xaqan ilaahay ballandhaba buu qaaday innahu yabda'u lkhalqa abuurkuu bilaabaa uma yuciiduhu khalqiguu soo celinayaa liyajziya si u abaaliyo aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey wa camiluu saalixaati camalka fiicanna falay bilqasdi si cadaalad ugu abaaliyo waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay lahum sharaabun waxay leeyihiin wax la cabo min xamiim biyo kulul ah wa cadaabun aliim iyo cadaab kulul bimaa kaanuu yakfuruun gaalnimaday sameeyeen daraaddeed sidaasunbaa isu daba socdaan aayadahuyo aayaadku waxay ka warramayaanu dadkan ilaahay u adoonsaday wixii uu ku adoonsaday wixii ay qabteen halka ay ku socdaan abaalmarintii waa camal iyo jazaa markuu ilaahay dadka tasniifiyuu qaybahooda sheego mid walba camalkiisii xuso haddana markiiba abaalmarintiibaa ku xigaysa halkaa waxaa inooga muuqanaya noloshan aynu qaadanaynaa inay tahay maalmo kooban oo dadka la imtixaanayo maalmo kooban oo dadka lagu imtixaanayo maalmaha qofba waa wuxuu ka sahay halkan sidaasay tay in loo fahmo nolosha geerida dhibashada halkan la dhimanayaana maaha midaan nololi ka dambaynayna naftuba in yarbay kaa maqantay wama almowtu ilaa rixlatun hayra annaha min addaari alfaani ila addaari lbaaqi geeridu waa safarun buu leeyay ninkaa shaacirka safar rixla waa geedi aad gashay uun oo intood halkan ka guurtunbaad qabriga u guurtay daarulfaani baad ka guurtay daarulbaaqi baad u guurtay ee safar dhammaaday oo aan waxba ka dambaynaynin ma aha waa aagbadelasho dadkii wuu aag badasho dabeedna markaynu qofkii halkan dhigno naftii unbaaba lagu soo celinaya noloshiiba halkii kasii bilaabmaysa intii hore waxbuu soo dhigay isagaa la sugayay iminkana isagaa wax sugaya abaalmarintiisii sugaya qofku muminkaah saasuu dareensan yahayoo wuxuu dareensan yahay halkuu ka yimid waxa uu dareensan yahay halkuu joogo wuxuu dareensan yahay halkuu ku socdo intaasoo dhan buu dabeedna isla ahriyaya halkaa uu ka yimina wuu ku cibro qaadanaya halku joogana wuu ka diyaargaroobaya halku u socdana wuu diyaargaroobaya kan kale laakiin aladiina kafaruu yakuluuna wayatamatacuna wayakuluuna kamaa takulu lancaam kii kalena de isaguu daaqaya waa raaxaysanaya dalxiiskaasu ku jira iyo dig iyo damta ilayhi marjicukum jamiican wacd allaahi xaq sidaa u dhantiin isaga idinu noqonaysaan anna taa waan ballan qaaday inaydaan igafayn in ilaahay hor imanaysaan markiiba adiga arkaya meeshaad ka timi meeshaad u socotuu isku xidhay innahu yabda'u lkhalqa uma yuciidu khalqiguu bilaabay waan u soo celinaya haddaad u haysato in lagu kala tegaya dhammaanayso sidaa uu bilaabay ayuu usoo celinayaa sidaad imika u rumaysanta inaad jirtaad joogto u rumaysa inaad soo noqonayso abaalmarinna ku xigayso intoo la iska soo noqdo la iska soo farfadhiisan maayo ilaahay bay surtaagayaan dadkuyo waa la abaalmarinaya abaalmarintiina labadan qayboodunbay noqonaysaa dadka wax saddexaadoo udhexeeyaa ma jiro ummadaha caalamka faraaro badan baa loo yeelaayo jinsiyado badan oo magacyo badan baa loo bixiyaa laakiin ilaahay agtiisa dadku waxay ugu ismayiin ee ugu tilmaamayn labadan qayboodun gaal iyo islaam ahlunaar iyo ahlujanna saci iyo shaqii shaqi waa labadaasun liyajziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati bilqist dadka muminiinta camalka saalixaa sameeya cadaaladiisu ku abaalinaya waaladiina kafaruu lahum sharaabun min xamiimin wacadaabun aliim bima kaanuu yakfuruun kuwa gaaladaana sharaabna way leeyihiin waxay cabayaanoo kulul cadaab kululna way leeyihin macnaha guduhuna uma fayoobo biyo kulul baa lagu shubay wixii ay calooshooda ku jira xagga dambe uu ka boodayo dushiina cadaab kulul baa lagaga hurgufay sidaasaa lagu abaaliyey kuwa hore waxay ku nabadgaleen aamanuu wa camilu saalixaati ba ahaayeen kuwanina waxaa sidan loogu halaagay bimaa kaanuu yakfuruun ma waxbaa lagu reebayba iimaan iyo camal saalixana waa lagu badhaadhaa oo lagu barwaaqoobaa kufri iyo gaalnimo aayaadka ilaahay laga gaaloobo la diidana saasaa loogu halaagsamaa ilaahay saasuu ku sheegay ummaddiisa aayadihiibaa markaa kudhex jirnaa kownigaha marna kitaabkan baad ahriyaysa naqra bacd almaraati fi safaxaati hada alkitaab aayaadkan baynu xaashihiisa ahriyayna wa naqra bacd almaraat alaayaat fi lkown alwaasic caalamkan xaashiyaha ka muuq xaashihiisaaynu ahriyayna kolba aayad qoraxdu waa aayad dayixu waa aayad cirku waa aayad dhulku waa aayad baddu waa aayad marna aayadahaas akhriyaysaa marna aayadaha saasa ilaahay uu ku tacliiminaya rubuubiyadii baa kuu muuqanaya uluuhiyadii baa kuu muuqanaysa nebiguna saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam habeenkii marka had iyo jeer salaatuleylka uu isu taago isagoo amarka ilaahay fulinaya isagoo dadkiisana tacliiminaya intuu halkaa bannaanka u baxaabo horta cirka iyo dhulka ayuu eegaya ina fii khalqi samaawaati waalardi wakhtilaafi illeyli wanahaar aayaadkaa suuratu alcimra aakhirkeeda ku sugan buu ahriyaya markuu dabeetana caalamka eega kadib bu haddana kuwii qur-aanka bilaabaya ayuu ku cibaadaysanayaa huwa ilaahay aladii ilaahay weeye jacala shamsa diyaaan qoraxdii wuxuu ka dhigay mid iftiimaysa walqamara nuuran dayixiina wuxuu ka dhigay mid nuuraya wa qadarahu manaasil wuxuu ku qorsheeyuu ku habeeyey dayixii manaasila meela uu maro litaclamuu si a u ogaataan cadada siniina walxisaab sanadaha iyo xisaabta tiradooda maa khalaqa allaahu daalika caalamkan ilaahay umuu abuurin ilaa bilxaq xaq mooye cabad iyo dheeldheel kumuu abuurin yufasilu laayaat aayadaha wuxuu ilaahay u kala saafayaa oo u cadcadaynayaa liqowmin yaclamuun dad aqoon-yahana wax garanaya ina fi ikhtilaafi leyli wanahaar habeenka iyo isweydaarka maalinka waxa ku sugan wamaa khalaq allah iyo wuxuu ilaahay ku abuuray fi samaawaati walard samooyinka iyo dhulka wuxuu ilaahay makhluuqun ku abuuray la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan liqowmin yattaquuna dad ilaahay ka cabsanaya labadaasaad isla akhriyaysa markaasaa la rajaynayaa in quluubtuna ku furmaan indhaha qalbiguna ay soofaysmaan aragtidaaduna ay waasac noqoto aqoonyahan wanaagsan oo iimaan kasbadana aad noqoto waa liqowmin yaclamuun liqowmin yattaquun markaa cilmi baad ka helaysaa aayadaha cilmigiina camal baa uu yeelanayaa camal yeelatayaana taqi baad noqotay xikmadii lagu abuurayba garata waa kitaab cajiib ah oo ilaahay ugu talagalay manhajka mololeed inuu ku saxo laakiin haddana marka la eego nolosha tajriibiga ee tijaabooyinka bani aadamku ay gaadhayaan laftigeeda waxa uu u noqday qayb wal oo wax diraasaysaba dadka nolosha tijaabada baadhaya iyagana marjac buu yahay kitaabkan kariimka ah oo muddo markay joogaanba dadku cilmi bay soo kordhinayaan oo ay gaadhayaan ama badaha ka arkayaan ama xayawaanka ka arkayaan ama falagiiyo meerayaasha ka arkayaan ama basharka iyo noloshiisa ka arkayaan markaasaa qur-aanka oo sii sheegay la arkayaa muddadaa dheer ka horbaa ayaa kol boqolaa helaysa marka qolada falakiyiintu aayadaha in fara badan sharxaan ee macaanida badan ay ka soo saaraan waliba culimada khubarada muslimiintu ayaa ay ka mid yihiin aayaddu qoraacdii baa ilaahay wuxuu ka dhigay diyaa qamarkiina nuur buu ka dhigay markaa waxaad arkaysaa cibaarada laba tilmaamood oo kala gaar ah ayaa ilaahay uu siiyey kana wuxuu ku sheegay diyaa kan kalena nuur sidaa daraaddeed baa laleeyahay qoraxdu hadda iyadu waxa ay tay jurmi kulul oo holcaya waa jir kulul oo holcaya sidaa daraaddeed baa diyaa ilaahay ugu dooray tabaaraka aladii nazla alfurqaan tabaaraka aladii jacala fi samaai buruujan wajacala fiiha siraajan waqamaran muniira wuxuu ilaahay abuuray caalamkaa kore iyo samooyinkii wuxuu ku dhex abuuray qoraxdii oo siraaj buu ka dhigay dayixiina muniir buu ka dhigay halkana labadan wajacalna alleyla wannahaara aayatayni famaxawnaa aayata alleyli wajacalnaa aayat annahaari mubsira marka qoraxdii waa mushtacil mid huraysa weeye waa sida diyaanu tusinayo kulaylkiiba iyada asal u ahaa maado hadda kulul weeye qamarkiina intii uu kululaa kadib ayuu isaguna qaboobay markaa wuxuu noqday nuuran daa nuur iyada ka qaadanaya lidaalik baa ibnu cabaas oo ka mid ahaa asxaabta ridwaanullaahi calayhim ayaa wuxuu ku fasirayaa aayadda aynu akhrinay suuratu israa ku sugan wajacalna leyla wanahaara aayatayni habeenkiiyo maalinku waa laba calaamo waaweynoo calaamooyinka ilaahay ka mid a aayatayn famaxawna aayata leyl aayadii habeenka calaamada u ahayd oo dayixia isaga maxwi baanu ku samayno kulayl ma laha waa mid qabow baaridabuu ku fasira wajacalnaa aayat nahaari mubsira calaamadii uu iska lahaa maalinku oo qoraxda ana isagana mid mudii ah oo iftiimayaa laga dhigay oo mushtacil ah farqigaasaa udhexeeya labadaas marka isaga laftiisu intii uu kululaa kadib baa ilaahay uu qaboojiyey kanina sidiibay u huraysaa lidaalik buu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maalinta qiyaamaha kadeedka iyo dhibaatada marka uu ka warramaya halkaa yaalla wuxuu tilmaamay in qoraxda la soo dhoweyn doono dabeedna dadka marka lagu soo dhaweeyo miil qadarkii loo soo jirsiiyo miil miilkii masaafadaba ka soo qaad kun iyo shanta boqol mitir ahaa intaa marka dadka loo soo jirsiiyo qof walba intuu camalkiisii xuma ahaabuu dhididkiisu noqonaya qoraxdii baa lagu soo dhoweynayaabuu kulaylkeediina waa sidaa dadka u gelaya dayxii baa lagu soo dhaweynayaa mu odhan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam liannahu taraakulun waqaar manaasil baa ilaah u dhigay meeluu wareegayo rabbi ugu talagalay oona isduqaynaynin isagii iyo iyo qoraxdii iyo dayixii lashamsu yanbaqii laha an tudrika alqamar wala allaylu saabiqu nnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun qoraxdii um, suuragal uma aha inay gaadho dayixii leanna wuu ka dheeraynayaa oo ilbiriqsigiiba waa kuwan yidhaahda wuxuu jarayaa shan iyo toban sideed iyo toban kilomitir halka iyadu labayo toban kilomitir ay ka jarayso marka ulub ayuu orodkiisu ayuu ka dheeraynayaa lidaalik baa iyadoo saaka xaggan ay kasoo wada baxeen buu isagii dhaafi karaa oo galabtii xaggan laga arki karaa arrintaasi waxay daliilu tahay tanay soomaalidu yidhahaan baashi xaggan wardaya xisaaka xagganuu ka soo baxaye sideeba xaggan looga eegi karaa dee ayaddii baaba tilmaamaysa inuu ka dheeraynayo suuragal ay tahay in ay isweydaartaan xikmadii ilaahay u abuuray caalamka litaclamuu cadada siniina walxisaab sanadaha iyo xisaabta tiradooda garanaysa midna sanadii baa lagu tirinaya midna bilii baa lagu tirinaya maalinkii baa lagu tirinaya habeenkii baa lagu tirinaya marka aqoonta loo yeelanayo cilmi falaga marka diin ahaan loo faa'iidaysanayo awoodda ilaahay lagu dareemayo qiimahaasay leedahay waxa ilaahay u abuuray si wax loogu xisaabsado xisaabta lafdigeedii waa shay barashadeedu ay qiimaheeda leedahay oo nolosha macno badan tasarufkeeda iyo maamulkeeda u samaynaya aayaadka xisaabta loo dariishado waxa ilaahay uu kugu xigsiiyey haddaba ma aha aqoon maadiyo keliyaoo la kasbanaye maa khalaqa allaahu dalika ila bilxaq arintan dalika waxay u noqonaysaa alshamsu waalqamar qoraxdii iyo dayixii ilaahay u abuuray habkaa iyagoo u abuuray sidaa wanaagsanna u wareegaya ee falagaa dhex dabaalanaya dee caalamkaa ilaahay u abuuray ciyaarumuu abuurin xaq buu ku abuuray qolada mulxidiinta marka wax laga weydiiya waxay idhaahdaan wuu iska samaysmay uun wuu iska samaysmay ama dabeecaddaa waxaa keentay markaa ha u malaynin wax iska samaysmeen liana alcadama laa yuujib waxba la-aani waxba ma samayso ha u qaadanin waxan inuu sidan iska yahay laakiin waxan uu waqtiyaysan yahay xikmadiisuu leeyahay ilaahay baa ku casuumay caalamkan ilaahay baa wax ka tusinaya awoodihiisibaa ka muuqanaya markaa xaqin lagu abuuray ogob yufasilu laayaati liqowmin yaclamuun mar kale xaggan u baydh habeenkiiiyo maalintii labadaa hore aayad bay ahaan labadan dambena waa aayad inna fi ikhtilaafi leyli wanahaar isweydaarka habeenkiiyo maalinta kanaa imanaya kanaa tegaya kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya sa aynu arkayno isweydaarkooda fi ikhtilaafi leyli wanahaar haddii aynaan la qabsanin oo maanta ay cusbaan lahaayeen habeenkiiyo maalinta ama qoraxdii iyo dayaxu dadku yaabuu u dhiman lahaa iyadoo aynu weligeenba habeen ku jirnay haddaynu maalin arki lahayn oo la fajici lahay iyadaynu weligeedba maalin ku jirna haddii habeen la arki lahaa waa yaabi lahaa laakiin la qabsigan iyo tacawudkan laftiisa ayaa wax badan kaa qarinaya oo markaa aanay ish u jeesanayn wamaa khalaqa allaahu fi samaawaati walard maxay tahay wuxuu ilaahay ku abuuray dhulka iyo cirka dee dib uunugu noqo samooyinka iyo dhulka wuxuu ilaahay ku abuuray ee faraha badan ee cajaa'ibka leh la aayaatin liqowmin yattaquun saasaa markaa aayada halkaa horena waxaad ku soo aragtay tilka aayaat lkitaabi alxakiim kanina waxa weeye waa aayaad iyadana u baahan cilmi in laga kasbado taqwana ku xigto waxaa dabeedna dadkii ilaahay ku xigsiiyey aayaadkii ilaahay kuwaanay indhaba u yeelanba amaba anficinba ina aladiina laa yarjuuna kuwa aan rajaynaynaen ka cabsanayn liqaa'ana la kulankayaga aakhiro waraduu bilxayaati dunya noloshan adduunyada la dhacay la dhacsan ay cajabisay wadma'annuu biha adduunyadan ku xasilay waladiina kuwii hum iyagoo can aayaatina haafiluun aayadaha iyaga kuwa u dhagooleeyey ee kasii jeedsaday ulaa'ika kuwa cudurradaa qaba ma'waahum unnaar naar bay gelayaan bimaa kaanuu yagsibuun camalkaa ay sameeyeen daraaddii ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat iyagu dadka ilaahay rumeeya camalkii fiicnaana sameeyey yahdiihim rabbuhum ilaahoodaa hagaya oo jahaynaya oo hanuuninaya biiimaanihim iimaankoos iimaanka ay rumeeyeen ilaahay daraaddiibuu ku hagaajinaya jannaati buu ku hagaya beero oo uu gelinaya tajrii min taxtihim ulanhaar sidaa ay webiyaasha u qulqulayaan hoosteeda fii jannaati naciim jannooyinkii nicmada lahaa ayay ku waarayaan dacwaahum fiiha ducadoodu jannada dhexdeeda ama halkudhigoodu waxa weeyaan iyo wardigooduba dheh subxaanaka allaahumma ilaahw adaa xumaan ka hufan wa taxiyatuhum bariidadoodii marka halkaa isku bariidinayaan fiiha jannada dhexdeeda salaam waa erayga salaam wa aakhiru dacwaahum hadalna waxa ugu dambeeyey an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle allahuma jcalna min haulaa labadaa qolaa markaa aayadihii ilaahaya kitaabkan iyo aayadihii kawniga dadku sidan unbay ugu kala baxeen qolo dee sidaa hore xaalkoodu noqday oo ka dhacay iyo qolo la qabsaday sirtii nolosha qolo aan fahminba iyo sirtii nolosha qolo fahmay labadaa qolunbaaba dadkii u kala baxa saasu qiimayntii qur-aanku waata kuwa hore waxay ka jawaabi kari waayeen su-aalihii qofka muminkaa sida wanaagsan uga jawaabay min ayna huwa wa ayna huwa wa ilaa ayna huwa walimaada huwa alaan fi dunya su-aalahaasoo qofka muuminkaa uu ka jawaabi karayo ayaanay kuwani ka jawaabin xaguu ka yimi halkuu jooga xaguu socdaa muxuu halkan u jooga marka nimankan iyaga ah ilaahay waxa uu ku eedeeyey marka u horeysa ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana ma rajaynayaan la kulanka iyagabaa ilaahay inay ilaahay aakhiro la kulmaan ma rajaynayaan oo markaa waxaa meeshii ka maqan wax aakhiro la ydhaahdaaba liiska uguma jiro in aakhiro la tegayo ilaahayna la ishortaagaya liiska uguma jirtaba halkaasay iska dhigeenba waa qolo adduunyo laakiin dadka muminiintaa ah ilaahay muxuu yidhi laqad kaana lakum fii illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir liman kaana yarju llaha walyowm alaakhir marka rajaha aakhira waa halka muftaraqu ariiq dadku ku kala baxo qofka aakhiro rajaynayaa ogaba waa qof miyir qabo ku talagal leh tudhaalena leh qofku sidiisaba hadduu leeyahay aakhiraa dambaysa markay dadkeennu xusxusuusinayaan waxa la war ilaahay ka cabso war aakhiraa dambaysa aakhiraa kaa dambaysana waa laydha aakhiraa kaa horaysana waa laydha waar miyaanu dhimanayn intanoo dhammi waxay sheegaysaa qofka in uun aakhiro rumaysani xaaraanna ma xalaashado waajibna ma fudaydsado wuxuu madeedna kuma dhiirado tudhaaluu leeyahay tudhaale macnaha wuxuu dareemayaa in wax alla waxaan maanta halkan yaalla iyo camalkiisa in mar uun dib uu soo noqon doono cajalada duubanta in dib loo soo celin doono rikoordka la dhigay in dib loo kala bixin doono faylka ah ayuu dareensan yahay dee tudhaaluu leeyahay tuaalu leeyahy qofba qofka uu ka iimaan badan yahy waa kuu aakhiro ka rumaysnaan badan yahay waa midh jiro laakiin kuwani laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati dunya waxay tusinaysaa waxyaabaha aakhiro ku weydaariya ama ku ilaawsiiya waxaa ka mid a ah adduunyada oo aad ku dhegtaad macaansato waxyaabaha aakhiro ku ilawsiiya ayay ka midtahy waraduu bilxayaati dunya noloshanunbay raalli ku noqdeen iyaday u ordayaan iyaday u nool yihiin iyada ilaahay u ilaaween iyada aakhira u ilaaween marka qof macnaheedu maaha inaynu inagu iskaga tagna adduunyada adduunyada waa ka shaqaysanaynaa laakiin waxaynu dareemaynaa maalmo kooban inay tahay inta aynu halkan ku qaadanayno maalmahana cis iyo sharaf baynu ku joogayna innagaana hagayna caalamkan oo ilaahay nagu aaminay dadka awliyadiisa ah oo khaliifkii wanaagsanaaya Eh, sida fiicanna waa loo hagaya laakiin waxa aad ogaanaysaa waxa ay tahay iyo wakhtiga la joogo iyo waxaad u joogtaad garanaysa wadma'anu biha way ku xasileen idminaan manaa qalbigoodii baa ku degay oo tan meel looga guuraya uma arkaano istaraatiijiyadoodu tanay ku salaysan yihiino waaya qofka muminkaah laakiin dee halkan kuma degayo siduu ugu degaa waxaabuu dareensan yahayba in aya wakhtin uu ka safrayo alaabtuba way xidhxidhanta isagoo si kasta balaankiisa iyo qorshihiisa qofka muminkaa ah leh isaga oo e, dhismihiisa iyo dhaqashadiisa intaba iska leh ayaa haddana uu ku qanacsan yahay saacad walba daqiiqad walba inay naftu dhaafi karayso halkana alaabtiisuna way xidxidhantay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagoo dowlad islaama dhisaya oo diintii islaamka baahinaya oo nuurkii caalamka gaadhsiinaya ayaa wuxuu lahaa anigu adduunyada waxaan ka dhignahay nin wadda oo yara nastay oo geed hoostii yara fadhiistay oo geedkii mara yara saaray hoostiisii yara galay si uu yara harsado markaa qofkaasi dee wuxuu ku talagalayaa intuu geedkaa laydh u soo dhacaysa un inuu ku yara nasto marka loo eego joogitaanka aakhira iyo muddada uu qaadanayo adigu intaa in leeg baad ku negida haddana wuu dhisayaa wuu dhaqayaa wuu hagayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wladiina hum can aayaatina aafiluun labadaasaa ilahay u israaciya kuwa aayadaha iyaga haafiliinta ka ah aayaadka ilaahay waxay u baahan yihin in la dhagaysto oo la dhugto oo la dhadhamiyo oo lagu camal falo ayay u baahan yihiin ilaahayo addoomaha aayaadka xidhiidhiya marka labada arrimoodba waa laga maarmaan rumaynta aakhiro iyo aayaadka ilaahay in la rumaysanyo lagu camalfalayo ulaaika ma'waahum nnaaru bima kaanuu yagsibuun dadka kale iyaga waxaa ilaahay uu ku ammaanay muminiinta ah ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat macnaha iimaanka iyo camalka saalixabaa waxay sheegayaan diintii ilaahay uu ku addoonsadoo dhanbay fuliyeen hadday adduunyada joogaan aamanuu wacamilu saalixaat haddii ay adduunyada ka shaqaynayaan iimaankoodiiyo camalkaadu saalix ahaa yahdihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim lanhaar macnaha kol hadii tajri min taxtihim sida quraanku marar badan uu ina barayo halkan umbaaba laga xadfaybe jannaatin tajri baa israaci jiray marka tajri min taxtihim ulanhaar hoostooday qulqulayaan webiyaashi hoostoodana ilaahayna wuxuu ku hagay jannooyin macnaha yahdiihim rabbuhum biiimaanihim iimaankooda sababtiisa ilaahay wuxuu ku hagayaa ku hanuuninayaa jannaad jannooyinkiila sifooyinkaasle muuqaal cajiiba maqaal la yaab leh meel qurux badanoo lagu faraxsan yahay bushaara ka muuqanayso dad nasta ee ay ku maaragtay aynu ka dhex ayaa ilaahay halkan horteenagu soo dhigay dacwaahum fiiha subxaanaka allaahuma wataxiyatuhum fiiha salaam wa aakhiru dacwaahum an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dad badhaadhay oo kala badbatay oo faraxsan erayadoodu weeye oo mahadiyey camalkooda marka dacwaahum wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam halkaa wax takliifa inaanay oo aakhiro marka la tago soon iyo salaad iyo wax dadkii lagu adoonsanayo oo xilaho u yaala iyo culays fuushanaya waxay iska ilaalinayaanba ma jiraba leanna uu tacabkiiba lasoo dhaafo wakhtigii raaxadaa la gaadhay ee la nasanayay laakiin wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam tasbiixda iyo xamdiga iyo ammaanta ilaahay ay ammaanayaan awliyada jannada uu ku casuumay mid afkooda ka soconaysa weeye sida neeftu uga soconayso kale iminka markaad neefsanayso de wax dhiba kugu leedahay neeftanaad sii neefsanaysaed soo celinaysa oxygiinta iyo iskaas aada u qaadanayso ama isbedelaysa wax dhibaato iyo culays iyo xil a ah kuguma hayso haddaad hadlaysa iyo haddaad aamusan tahayba waa isku mid marka iyagana tasbiixda iyo xamdiga iyo ammaanta ilaahay daldalayaan sida neeftaasunbay uga dhigantay dhib kuma hayso marka dacwaahum waa halkudhigooda ammaanta ilaahay ammaanayaan subxaanaka allahuma wey waa tasbiix tansiihan laka yaa allah ilaahay oo adaa xumaan ka hufan ilaahay oo maxaad ammaan yeelatay ilaa waa ismu masder sabaxa tasbiix buu noqon lahaa dabeedna taadii baa laga tegay markaa subxaana tansiihan laka yaa allah adigaa ceeb xumaan waxaan kuu qalbi intaba waad ka hufantay waa ammaantii ammaanayeen wa taxiyatun fiiha meeshu waa meel lagu faraxsan yahay ereygaasa ayaa ay isugu imanayaan salaam salaam baryadada la ysbaryadinaya marka halkaa la ysu yimaado waryaanhen bal iska warrama maxaa lagu baryey waxaa maaha balaayooyinkii adduunyada ka turjumayan waxaasoo dhan waar maxaa lagu baryay ma lagu kaakacay iyo maxaa war jooga iyo maxaa la hayaa iyo warwarbaa ka muuqdeen waxaasoo dhan waxaasoo dhammi colmayna galay mise waynuna sanaydee ma la idnaga dhintay mise waynu wada noolnahaybahay ma gaajaysannahay mise waynu waxaynu afka gashanaabay ahayd warwarkii adduunyada ka muuqday ee amni xumo iyo asaaqa daciifa iyo wixii lahaa ayaa laga nastay oo markaa waxaa la isugu bushaareeyay in la nasto salaam salaam waa la nabadgalay wey waxaa la nabadgalay bahashii adduunyada ahayd wax alla wixii laga warwarsanaa mid halkan warwarla ku nool miyaad sheegaysa ka ugu maal badan iyo ka ugu madaxtinimo badan labada maanta ugu warwar badan wey iminka dowladaha waaweyn kuwa ugu madaxtinimada badan ee macnaha ugu sarreeya baan leeyahay waa kuwa ugu warwarka badan waa hubaal weeye madaxweynaha maraykankii ka warramayana waxay idhahdeen marka uu baxayo magaalada dhexdeeda ama waddanka dhexdiisaba afar boqoloo kun oo dollar baa ku baxa bay idhahdeen sii socodka iyo soo socodka macnaha amniga iyo dhaamijka dhibaatada dhacaysa iyo orodka iyo shidaalka iyo intaa go-an baagiisa yaroo keliya maaha dabadiiya waxaa waa intaa era meeshaa u baxayuu ka baxay waaya warwarka u badan ninka u hayn badan unbuu haystaa laakiin halkaa salaam la nabadgel wey aayadana qurina ma sheegaysa aayado badan baa sheegaya taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam maalinka ilaahay la kulmayaan taxiyadoodu isusalaamidda issalaamaya waa salaam ilaa qiilan salaaman salaama meesha wax kale lagama maqlaya aan salaaman salaaman aan salaamun qawlun qawlan min rabbi raxiim ah, saas wlmalaaikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum malaaigtiina intay albaab walba uga soo galaan ayay leeyihin salaamun calaykum war salaamtu qiimahaasay leedaho waa taxiyada iyo bariidada ahluljanaha halka dadka liitaa ay ku odhanayaan markaad tidhaahda assalaamu calaykum waa nabad bay ku odhanaya assalaamu calaykum waa la iska fiican yahay kugu jawaabaya maxaa dhacay markaad tidhaahdo waa baryada carabeed buu ku leeyahay baryadada carabta baryadadeennu waa taasaa teeniya buu ku waa dadka qalbigu madoobaada wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadalna halkaasaa ugu dambeeyey hadal uguma dambaynin maxaa soo socda iyo walaac iyo walbahaar iyo waleecaad ma laakiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilah aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah waar waynu ku baxsanay ilaahay baa inoo baxay oo inasoo hanuuniye walow yucajilu llaahu linnaas marka adigu labadaa qolaad soo aragtay labadaa qolaa dadkii ay u qaybsameen qolana masiirkoodii kaasuu noqday qolana ilaahay muxuu qariyeyba waxba uma qarin dadki waxba uma qarinin subxaanahu watacaala walow yucajilu llaahu linnaasi dadka hadduu ilaahay u dadejinayo ashara balaayada isticjaalahum bilkhayr siday khayrka u dadajistaan oo kale la qudiya ilayhim ajaluhum wakhtigooda waaba loo dhammayn lahaa fa nadaruu waanu ka tegaynaa aladiina kuwii laa yarjuuna aan sugaynin liqaa'anaa la kulanka iyaga fii duqyaanihim kibirkooda ayaanu kaga dhex tegaynaa yacmahuuna iyagoo ku wareersan waidaa masal insaana duru qofka markuu durigiiyo iyo dhibaatadu ku habsato balaayadu markay qofka bani aadamkaa ku degto dacaanaa annaguna baryayaa buu ilaahay cid kale ma baryayo lijanbihi isagoo dhinaca u jiifuu ilaahay baryaya aw qaacidan isagoo fadhiyuu ilaahay baryaya aw qaa'iman isagoo taagan buu ilaahay baryaya si kastaba falammaa kashafna canhu durra markaannu qofka bani aadamkaa dhibaatada ka dulqaadna buu ilaahay marra ay istamarra xumaantiisii buu iska sii wadayaa kaan lam yadcunaa baa la moodaa inaanu marnaba noogu yeedhanin ilaa durin masahu dhibaato taabatay ilaahayow iigu kaalayo iga dulqaad inaanu odhan baaba la moodaaba midaan ilaahay baryin baa la moodaa kadaalika sidanoo kale zuyina lilmusrifiin xadgudbayaasha waxa loo qurxiyey maa kaanuu yacmaluuna camalka ay samaynayaan nin kastoo xadgudbaya wuu la wanaagsan yahy sidaasaa ilaahay u eedeeyey addoomaha iimaan la-aanta ku sugan ducadoodu waa shar camalkoodu waa shar garaadkoodu waa gaaban yahay marka ilaahay yaqaanaa waa markay dhibban yihiin intaasoo sifo labada aayadood ay sheegeen qofkaan iimaan lahayn baale ta u horaysa ma garanayaan xataa maslaxadooda mararka qaarkood bay dhacaysaa in intay xamili waayaan nolosha adduunyada naftooda iyo caruurtooda iyo xoolahooda iyo dadkoodaba ay habaaraan bal waayo qofku markuu naftiisa iyo caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo ummadiisa habaaro ee udhaa ilaahay ow balaayo nagu rid ilaahay aniga kawiga sii waxa ku dhacay diiqad buu galay markaasuu xamili waayey markaasoo markaas taasi waxay sheegaysa inaanu maslaxadiisaba garanayninba nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tan ka warramaya wuxuu ihi laa tadcuu calaa anfusikum laa tadcuu calaa awlaadikum laa tadcuu calaa amwaalikum laa tuwaafiquu min allahi saacatan fiiha ijaaba fayastajiiba lakum war ha habaarina buu nabigu naftiinna ubadkiinnana ha habaarina maalkiinnana ha habaarina si aydaan u waafaqin saacad ducada la aqbalayo dabeedna kow baa laydinkaga siin doonaa kow ayaa laydinkaga siin marka ilaahay wuxuu tilmaamay dadka inuu isagu dantooda iyo maslaxadooda hayo inaanay iyagu dooran karaynina isagu u doorayo markaasaa ilaahay uuhi sida markay khayrka baryayaan ilaahay uu markiiba ducada ugu dadejiyo markay sharka baryayaan hadduu ugu dadejin lahaa dee waxba may kala hadheenba mid habaar ilaahay baryay buu markiiba u aqbali lahaa way madhan lahay laakiin waxa dhacaysa marar badan oo balaayo ilaahay weydiistaan inaanu ka aqbalin marka khayr weydiistaan laakiin uu ka aqbalo marka ilaahay baa dantooda yaqaano isagaa u danaynaya walow yucajilu allaahu linnaasi shara hadduu sharka u dadajin lahaa isticjaalahum bilkhayr si markay khayrka dadejistaan siduu ugu dadejiyo ducada hadduu kolkay ishabaaraanna habaarka jawaabtiisa ugu dadajin lahaa la qudiya ilayhim ajalhum dee laga saari lahaa wakhtigoodaa dhammaan lahaaba waqtigood waa kaw noqonla laakiin labadaasuu ilaahay u kala saara mar in badanoo iyo balaayo ilaahay baryeen baanu ka aqbalinba waanu ducadaa ka daya aanu ka aqbalin in badanoo khayr ay baryeenna markiibuu siiya waxaanu kaga tegaynaa kuwa aan rajaynayn aakhiro duqyaankooda iyagoo ku wareersan duqyaan waa kibir yacmahuunana indhalaal sidaa uu qur-aanku u sheegay baa nolosha iimaan laabuhu ay tahay qofkii kibir buu iskaga jiraa maalkiibuu ku kibray aqoontii ilaahay uu siiyey bay ku kibreen awooddii ilaahay uu siiyey bay ku kibreen haddii hormuud ay u noqdaanoo ummadaha ay ugu xoog bataan kibir bay ku jiraan waa kibir iyo indhala'aan la isu geeyey bal maxay la mid yihiin marka kibir loo geeyo aan labadaasoo la ysla akhriyay dee waxa ay dhalayaan ummad la'aan bay dhalayaan ifsaad bay dhalayaan aakhire iyo adduunya la'aan bay dhalayaan ummadaha iimaan la'aanta ku sugan cid kastoo noloshooda diraasaysa waxay arkayaan kibri dhala-aan loo geeya inay ti ayadaa aad buu qur-aanku ugu celceliyaa cibaarada fii duqyaanihim yacmahuun duqyaankuna waa kibir camahuna waa indhala waxay tilmaamaysaa laa yarjuuna liqaana macnaa waa dad aan indheergarad ahayn aqoonyahan maaha waa indhowgarad adduunyaday ugu kooban tahay awoodiisay ugu kooban tahay cid kale uma joojinayo ilaahna kama cabsanaya ummad kalena ixtiraami maayo xaqul insaan iyo xaqul aadami ma yaqaano waa kibriyayn dhalaan waa taa aynu arkayna caalamkii maanta isu dayaamay balaayo baas ee qofku odhanaya war tv ma iska xidha oo idaacadda ma iska xidha oo ilaa ciilbaaba kugu dilaya duqyaankan iyo indhala la isu geeye natiijada ka soo baxday inay meel walba la waalatay waxaa ilaahay uu tilmaamay subxaana gaaladu inay yaqaanaan ilaahay marka ay baahan yihiin waidaa masa insaanu waidaa masa al dur dhibku kolku ku dhaco insaanka liita markaasunbay baryaan lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima qofku dee saddexdan xaalonbuu mid ku sugan yahay saddexdaa xaalo ayuunbuu mid uun ku sugan yahay qofku <clears throat> waaya marka ama dhinacu u jiifaa qofku ama wuu soo fadhiyaa ama wuu taaganyaho socodka laftiisa dee waa qayb taagnaanahum markaa saddexda xaalaba ilaahayow ilaahayow ilaahayow ilaahay wuu leeyahy waa ka aanta firin xataa yaqaana waqhtigaasubuu ilaahay yaqaanaa markaan dhibka ka dulqaadana marra marra waxay sheegaysaa istamara bartiisiibuu ka wadayaa kaan lam yadcunaa ilaa durin mase waxaa la moodaa inaanu ilaahay inaanu noogu yeedhanin buu lahay dhibaato taabat marnaba inaanu ibaryin baad moodaa marnaba inaanu ictiraafin baad moodaa kii i yeedha ibaryayee baahnaa inaanu ahayn baad moodaaba musrifka shaqadiisu waa taa kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun laakiin qofka muminka ahi sidaa maaha nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa wuxuu ku sharxayaa qofka muminka dhaqankiisa markaasaa wuxuu ihi cajaban liamri lmumin ina amrahu kullahu khayr alla badanaa qofka muminka ahi noloshiisa iyo arrinkiisa iyo sirta nolosha siduu u fahmay noloshiisoo dham waa khayr arrinkiisoo dham waa khayr haddii dhibaata ay ku dhacdo wuu sabraayo khayr bewt waajirunbuu ka helaa oo ilaahay wuu baryayaa haddii uu barwaaqaysan yahayna wuu sabrayaa oo ilaahay buu ugu mahadnaqayaa oo markaana ilaahay wuu yaqaanaa macnaha ma aha markuu ilaahay markuu baahan yahay ilaahay uma badinayo markuu barwaaqaysan yahayna sidii bahalkii raahaa yidhi wax miyir qababa haddaad aragto sidaa gaalkuunbaa muminku ma ah walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min arrintaa muminkuunbaa iska leh marka dabeedna maadaamuu sidaa nebigu u sharxay waxaad garanaysaa insaanka ilaahay sidan uu yeedeeyey waa iimaan laawaha musrifka ah ayaa ilahay uu ku eedeeyay ilaa qofka muminka ahay goor walba ilaahay buu yaqaanaa marka waxu kordhaanba shalay iyo maantuu isu eegaya markaasuu le alxamdu lilah kaa maan haynin caafimaadkan maan hayn cuudkan maan haynin caruurtan maan haynin nabadgelyadan maan hayn camalkan saalixa iyo cilmigan ii kordhay maan hayn ilaahw adaa mahadle ilaahw adaa mahadle ilaahw iiga sii kordhay allahuma zidnii walaa tanqusnii ayuu leeyahay laakiin ma dafirsanoo meel kale kuma farur walaqad halaknaa waanu halaagnay buu ilaha yidhi alquruuna min qablikum ummada idinka horreeyay baanu halaagnay lamaa dalamuu kolkii ay heega goosteen kolkii ay xadhigga goosteen baanu halaagnay dulmi sameeyeen wajaatum rusuluhum bilbayinaat rusushoodiina mucjisooyin bay ula yimaadeen wamaa kaanuu liyuminuun manay rumaynin wamaa kaanuu liyu'minuu may rumaynin ummadaha kadalika najzi lqowma almujrimiin qolo kastoo dembilayaala saasaanu abaalinaynaa buu ilaha yidhi uma jacalnaakum idinka waxaanu idinka dhignay ummadaha kadib khalaa'ifa fil ard kuwa dhulka wakiilla ku ah min bacdihim iyaga kadib linandura si aanu eegno kayfa tacmaluun bal waxaa shaqaysaan idina inaa ka raysaan inaa ka dartaan marka sidaasay tahay oo jaahiliyadii markuu ilaahay muuqaalkeedii soo tilmaamay siduu ilaahay ula dhaqmay buu xusay siduu ilaahay ula dhaqmay waxa weeye markuu rasul soo diray ee uu manhaj u soo dejiyey ee uu doonay noloshoodii inuu saxo ilaahay ilaahayba waxba ka dhagaysan waaya ilaan waxa ilaahay uu tilmaamay inuu ummada halaagay dulmi buu ku halaagay rusul baana u soo diray bayinaad bay u keeneen bayinaadku waa aayaadkii iyo mucjisaadkii manay rumaynin ilaahay inuu badbaadiyaabuu doonay laakiin iyaga halaaga doortay markaa siduu la dhaqmay waxa weyn halaagay halaagaasaa meelu yaala waxa aayaddu ayna baraysaa sunnada adduunyadu inay tahay isdabasocod watilka layaabu nudaawilhaa bayna annaas maalin boqolaa jaaniska la siinayaayoo haddii ummadahaasi ay ahaayeen kuwa halkaa ka dhacay oo qur-aankuu ka warramo taarikhdu ay ka warrantay waaqica laga arkayo uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi baa ilaahay marka kaaful mar walba wuxuu la hadlayaa qur-aanku waa qur-aan nool oo muxkam ah oo ilaa qiyaamaha la tadbiiqinayo lagu camalfalayo mar walba uma jacalnaakum khalaa'ifa filardi kuwa noolubay la hadlaysa nebi maxamed iyo qarnigii wakhtigaa la joogay way la hadlayaa kuwii ku dambeeyey waa la hadlayaa innagoo imika nool oo khalaa'i fil ard aayaddu waynala hadlaysa markaynu halkan ka tagnaynu wakhtigeenna qaadanana kuwaynagu xigay la hadlaysa ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha ilaa intuu adduunyadan ilaahay uu ka saaraya meesha dee kolba qoladii nool buu khitaabku uma jacalnaakum u marka uma kuwaa kadib idinkaa maanta qaadanaya wakhtiga jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdi kuwa wakiila ilaahay dhulka kaga abaatihiinoo ummadaha ka dambeeyey wakiiladaasina ma aha un kuwa daldalaya ama waxay doonayaan yeelaya laakiin linandura kayfa tacmalun tijaabay ku jiraan casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun nimankii faraacinada ahaabaa ayay ka cawdeen reer banu israiil waxay dhaaheen war wayna tumeen in badan bayna dhibeen war miyaanaan nuuxsanayninba waar muusow intaad noo timi iyo ka horba waa nala dhibay markaasuu isaguna sunnada adduunyada u dhiiba wuxuu idhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum waxaa xaqiiqaa inuu ilaahay kuwan meesha ka saari doono wayastakhlifakum fi lard idinkana uu madax idinka dhigi doono halkan ay kuwani maanta joogaan wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun dabeetana sidaa camal fashaan buu eegaya marka in dadku eh, inay yulquuna allawma calaa kayrihim cid kale in canaanta lagu tuuro maaha laakiin waa inay dadku waxa ay halkan u joogaan ay ka xaqiijinayaan ilaahay uu ku adoonsada xilahe u yaala tujaaha anfusihim wa tujaaha umamihim wa tujaaha racaayahum marka loo eego naftiisiiyo cidduu ka mas-uulka yahay talow linandura kayfa tacmaluun nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix muslim ku sugan wuxuu ku yidhi ina addunyaa xulwatun khadira wardadii oo baashan adduunyadu waa macaan waana cagaar macnaha kolkaad eegto qof waliba wixiisa uu cunayo way la macaan yihin marka uu wixiisa dhex mishaaxaya u eegeegayana lacagtiisa iyo daarihiisa iyo geeliisa iyo adhigiisa way la cagaaranyah wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna wuxuu idinka dhigay wakiilo kuwa kaga ah fa naadirun kayfa tacmaluun bal hadda waxaanu eegayaa waxaa camal fashaan inaa xilka ka soo baxdaan iyo in kale markaa nebigu waxau uhi fataqu dunya war bahashaa iska ilaaliya yaanay adhaxda idingoynina wataqu nisaa dumarkana ha ku ibtiloobina fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat min annisaa waa dumarkiiyo sida xun loo isticmaala dumarku marka si wanaagsan loola dhaqmo waa hooyo wanaagsan waa inan wanaagsan waa ori wanaagsan marka laakiin dee loo isticmaala siday gaaladu imika u isticmaalayaan waa dad loo adeegsado fasahaadinta caalamka allahu subxaana wa tacaala